markaas waxaan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan kale idaacadda kulmi aad ka dhegaysataan mar kale kulanti waxaana wanaagsan oo maalimo sabtiya taarikhdu waxay ku beegan tahay toddoba bisha janaayo sanadka laba kun qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona maxkamadda ciidamada qalabka sida oo amar dul dhigtay ciidamada dowladda ee al-shabaab ka saaray degmada ceeldheer duqaymo markale al-shabaab lagula beegsaday deegaano hoostaga gobolka galgaduud soomaalidu ku dhaqan maraykanka gaar ahaan minnesota oo dhigay dibadbax hoogan oo ay kaga soo horjeedaan damaca etoobiya ee badda soomaaliya qodobada kale waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha mareykanka waa madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo lagu ganaaxay inuu bixiyo lacag ku dhow sagaashan milyan oo dollar kooxda xuutiyiinta oo gubay mid ka mid mida maraakiibta adeegsata biyaha gacanka cadmeed iyo turkiga ugu dambeyn ku guulaystay inuu boqolaal bilyan oo dollar mareykanka kaga iibsado diyaaradihiisa dagaal ee f sixteen qodobadaas wixii kale nagu soo kordha xubnaha joogtada kalmaha sugaanta ee barnaamijkan ogaal ku dhegaysta doontaane marka lagu soo dhawaada أبدا intaasi ku dhaafnaysta suxidda furta ee barnaamijka subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusidda isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahanama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho xunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaxarka iyo qiimo darrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruura darrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baaba'alayda jinka insiga insaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaaba nooga yeel carrabka yaga allow ismul acdamka ku beeg markale soo dhawaada barnaamijka ogaal ee eh, idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaan ku bilaabeynaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay amar ay dul dhigtay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee dhowaantan al-shabaab ka saaray degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud waxaana ku-xigeenka xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dhamme maxamed xuseen cumar saney oo halkaasi booqday uu sheegay in ciidamada looga baahan yahay in ay anshaxa ay dooraan sidoo kale waxa uu ku booriyey in ay kordhiyaan himaday u hayaan dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab waxaana dhanka kale uga digay ciidamada in dadka shacabka ay waxyeeleeyaan waxa uu sheegay in askarigii lagu helo in dadka shacabka uu waxyeeleeyay ama uu axbad ku ridaba loo maxkamadeyn doono arintaasi xeer ilaalyaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxauu yidhi si nidaama lagu joogo askariga walaalka walaalkaa ah xerada kula joogo aan qora lagu taagin waxaa rabaa marka annaga waxaawaay waxa u dhaaranay waxaa waay inaan dagaalano oon la dagaalano cadowga cadowga ummadda soomaaliyeed waa ogtiin dhibaatooyinka dalka uu ku hayo meelaha hadda waxaa laga sheegaya geel ay qarxiyeen geel geel murtaday arka weli geel ay qarxiyeen arigay qarxiyeen nin dameer iska watay qarxiyeen maxaa la dhahdaa kalena waa ogtiin wixii ka dhacay oo ceelashay qarxin jireen ceelashi waa qarxiyeen ceel murtada maa jira ceel ma murtada murtad ma aha marka adigoo laba boqoloo baalooto ama saddex boqol haddii ka waran qayb ka mida ah intaa gadato ninka cadowga uu kula dagaalami lahayna waa joogaa buurkaanuu joogaa meel dheer ma jiriyo hadalkaaga hadda waa maqlaa daaqayna sacaaduu kuu maqlaa yacni sax miya arrintaas sax ma ahan cid la yeelaya ma jirto marka inay hantidii ciidanka intay ku soo laabato ay gadato cid la yeelaya ma jirto qofka lagu arkana waa loo maxkamadaa saraakiishuna waa iska soo gudbinaan shacabkii dadka u adeegaysa waay aa u soo dhaaratay ee aad dhahday wallaahi bilaahi tallaahi dadka iyo dalka iyo diinta inaad difaaca waa lagu dhaariyey dadkii haddii ka war intaad qorigaaga qaadato magaalada taliyaagii oon ku ogeyn adigoo fasaxeen qorigaagii qaadato magaalada intaad la tagto xabado micno la'aana aa ah magaaladii ku baabi'iso iskaga riddo berri maxaa ku dagaalami rabtaa ma ku fikirtay xabadaas aa iska ridaysid micnola'aanta uridaysid inay fiilo ama derbi intay ku dhacdo ee soo laabo karto qof shacaba ay ku dhici karto qofkaas uu dhiman karo dhaawacmi karo hanti shacab meeshaas ay ku baabi'i karto arrintaas ma ku fikirtay haddii aan intaa magaaladaas dhex tagto a ah xabada micnola la-aan a ah ku riday xabadahaagii ama hanti ciidan ama shacab hantidiis ama qof ay waxyeelayaan waxaa waayey waa lagu maxkamadaynaa kaasi wuxuu ahaa ku-xigeenka xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida dhamme maxamed xuseen cumar saney oo la hadleeyay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada ceeldheer halkaasi oo ay dhawaantan al-shabaab ay ka saareen ama ay kala wareegeen isla gobolka algaduudna deegaanaha hoostaga gobolkaasi waxaa sare u kacay duqeymaha lagula beegsanayo dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo ku kusugan qeybo kamid ah gobolka duqeymihii ugu dambeeyna waxa ay mar kale ay ka dhaceen degmada galhareeri ee gobolkaasi galguduud iyadoona lasoo wariyey in saacadihii ugu dambeeyay halkaasi mar kale duqeymo lagula beegsaday al-shabaab wararkii ugu dambeeyey waxaan ka wareysanay waryaheena gobolkaasi inooga soo warama ee farxaan maxamed cabdi farxaan waa mahadsan tahay degmada galhareeri waa deegaan ama degmo ka tirsan gobolkana galgaduud waana deegaan istaraatiiji ah oo in muddo ah ay maamulayeen kooxda al-shabaab meel muhiimana ah ku yaala toddobaadkan markii labaad ayaa diyaaradaha taageera soomaaliya ay duqeynayaan waxaana la sheegay in halkaasi lagu dilay ama lagu bartilmaameedsaday xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka al-shabaab iyo sidoo kale goobo ay ku jiraan goobo caafimaad iyo sidoo kale sida lagu soo waramayo goob kayd hub aheyd sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha ciidamada xooga dalka soomaaliya degmada galhareeri waxaa lagu soo waramaya in halkaasi xalay ay duqeymo culus ay ka fuliyeen diyaaradaha taageera soomaaliya sidoo kale waxaana la sheegay in halkaasi lagu dilay dagaalyahano badan oo ka tirsan ururka al-shabaab sida ay sheegto dowladda soomaaliya degmadan in muddo ah ururka al-shabaab maamulayeen waxaana la rumaysan yahay inay deegaan muhiim u tahay dhankooda maadaama ay tahay aag ku yaala oo hawd ah isbuucii lasoo dhaafay iyo bilaawa isbuucaanba ee xalay u dambeysay duqeymaa ka dhacay marka bal markaad fiirisid deegaankaasi noocee ayuu u leeyahay dowladda oo muhiimada dowladda uleeyahay maxay tahay wallaahi waa deegaan istraatiiji ah waxaana toddobaadkan ciidanka nise iyo sidoo kale saaxiibada caalamigu ay sheegeen in howlgal qorshaysan oy ka fuliyeen gobolkan galgaduud gaar ahaan magaaladaasi galhareeri xarunta ugu weyn ee al-shabaab waaye ayna kuleeyihiin gobolada dhexe howlgalkan toddobaadkii hore waxaa la sheegay in lagu dilay soton ka ah xubnaha al-shabaab sidoo kalena lagu dhaawacay labaatan kale waxaa kaloo la sheegay in lagu dilay horjoogayaal iyo xubno ajaanib ah sida ay shaacisay hay-adda niso oo warmurtiyeed soo saartay marka howlgalkan xalay wax murjiyada weli lagama soo saarin inkastoo la sheegay in balse faahfaahin dheeri ah laguma dirin inta uu khasaaruhu gaarsiisan yahay keliya un waxaa lagu soo koobay jab xoogan la gaarsiiyey kooxda al-shabaab ee halkaasi kusugneed waxa ay muhiimadu leedahay inay tahay xarunta ugu weyn ee al-shabaab lana rumaysan yahay in halka ay kasoo abaabulaan dagaalada ay tahay amaba halka ugu weyn ee hadda magaalooyinka ugu waaweyn ee gacanta kooxda al-shabaab ku haray ka tirsan dowlad goboleedka galmudug markaad fiirisid ama aada xog aad raadisay khasaaro intee la eg ayaad u malaynaysaa kooxda gaaray dadka deegaankana maxay sheegeen oo dhankooda iyagana khasaare soo gaaray dadka deegaanka ay ku waramayaan in ay jiraan khasaare xoog leh sidoo kale inkastoo aysan weli caddayn balse waxa ay kuleeyihiin jugta ayay maqleen loomana soo dhawaa karo sida ay sheegayaan dadku oo aaga wax ka dhacaan markii ama la duqeeyo kale ama sidoo kale waxyaabo kale dhacaanba kooxdu looma soo dhawaan karo balse saraakiil ciidamada xooga dalka ayaa ku waramaya in khasaare xoogan la gaarsiiyay xubno badanna halkaasi looga daay looga laayay kooxda al-shabaab dadka madax banaan dawladda oo si sax ah, ama arinta si faahfaahsan uga hadli karo lama heli karo sababo amni awgood al-shabaab iyaga kama hadleen duqeyntaani markaad fiirisid barahooda bulshada ay internet ku isticmaalaan Eh, weli wax wara ma ka soo saarin eh, oo ku aadan eh, duqayntan farxaan howlgallo culus ayaa ka socda dowlad goboleedka galmudug oo horay muddo oo ugu dhawaaqay madaxweynaha dowlada federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud muddo laba bilan oo halkan ku sugnay haddii aan aadno halkaasi gobolka mudug howlgallada ugu culus halkaas ayay ka socdaan waxaana lasoo warinayaa in deegaanadaasi eh, deegaano fara badan ay eh, kala wareegeen ciidamada eh, xooga dalka sidoo kale kuwa dadka deegaanku kooxda al-shabaab waxaa lagu soo waramayaa in maalmihii ugu dambeeyay waxaa la soconaa in dagaal xoogan oo qasaare xoogan la sheegay in lagu gaadhsiiyey kooxda al-shabaab oo ka dhacay caad caana ay ciidamadu ay ilaa iyo dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka mudug ay kala wareegeen kooxda howlgalku marka si dadarla ayuu socdaa inkastoo dhankan gobolka galgaduud marka laga reebo diyaaradaha wax sokeeya hadda uu ka taagan yahay dhinacaan dhinacan bariga gobolka galgaduud oo deegaanadii hore loo gaaray oo horeyna dagaalka culus lagula galay kooxda al-shabaab ay ciidamadu iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanku dib uga soo laabteen ninkaas ayuu howlgalku aada uga socdaa waxaana u muuqataa in ay dawladdu dardargelinayso duqeymaha iyo sidoo kale howlgalada joogtada ah ee ku haydo kooxda waxaana taasi ayna tusaysaa in la rabo in wejiga koowaad lasoo gebagabeeyo oo howlgalka si uu bilowdo wejiga labaad farxaan maxamed cabdi waryaheena eh, soo warama gobolka galgaduud ayuu kaasi ahaa kooxda xuutiyiinta ayaa waxaa la sheegay in ay kordhiyeen weeraradooda ay ka geysanayaan biyaha badda cas iyo gacanka cadmeed iyadoona lasoo warinayo in markab nooca shidaalka qaada ah uu waqti xadirkan uu ku gubanayo gacanka cadmeed sida ay sheegtayba shirkadda gacanta ku haysa markabkaasi waxaana kooxda xuutiyiinta ay sheegeen ama lasoo warinayaa in ay gantaal ay ku dhufteen markabkaasi kooxda xuutiyiinta dhankeeda waxay sheegeen in ay beegsadeen markabka marin londo la yiraahdo ee habeennimadii jimcaha iyadoona mid ka mid ah howlwadeenada markabkaasi oo la yiraahdo traivuga oo warbaahinta u sheegay in gantaalku uu sababay in uu dab ka dhasho mid ka mid ah haamaha xamuulka ee markabka saraakiisha mareykanka ayaa dhinkooda waxay warbaahinta u sheegeen in markabku uu haleelay gantaal kuwa balastikada ah markabka ay leeyihiin ciidamada badda ee mareykanka ayaana la sheegay inuu usoo gurmaday markabkaasi kadib weerarka saraakiisha mareykanku waxay sheegayaan inaysan jirin wax dhaawaca oo lasoo warinayo oo weerarkii ugu dambeeyey oo ay kooxda xuutiyiinta ku qaadaan maraakiibta ganacsi ee maraya biyaha badda cas iyo agaarkooda waxaana howlgalka ganacsiga ee badda ee dowladda u k ee u k u k m t o loo soo gaabiyo uu dhankiisa uu sheegay in shilkan uu ka dhacay meel lixdan mayl koonfur bari kaga beegan magaalada cadan ee dalkaasi yemen waxaana uu howlgalka sidoo kale uu sheegay in halkaasi ay ku sugan yihiin maraakiib dagaal oo taageeraya kuwa ganacsi iyagoo intaas ku daray in dhammaan shaqaalihii ee markabka la sheegay inay bad qabaan waxay sidoo kale uga digeen maraakiibta kale inay si taxadar leh uga gudbaan aagaasi oo ay sheegeen in dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta markasta ay weeraro ay ka geystaan waxaana jirta in eh, weerarkani uu ka mid noqonayo weerarada joogtada ah oo ay kooxda xuutiyiinta ay ka geystaan biyaha badda cas iyo sidoo kale meelaha u dhow iyagoon hore u sheegay in ay kordhin doonaan weeraradooda ku aadan eh, biyaha badda cas afhayeenka milatariga xuutiyiinta yaha saariya ayaa waxa uu sheegay in kooxdoodu ay adeegsatay tiro gantaalo ah oo dhanka badda ah oo ay sheegeen in ay uga dan lahaayeen weerarada ay halkaasi ka geysanayaan waxaana sidoo kale ay sheegeen in ay uga digayaan maraakiibta shisheeye ama maraakiibta eh, galbeedka ee halkaasi adeegsanaya in ay halkaasi ama awaamirtooda ay ka horyimaadaan horey kooxda xuutiyiintu waxay sheegeen inaysan ogolaan doonin in maraakiibta ee eh, wadamada galbeedka laga leeyahay ee eh, adeegsanaya biyaha badda cas aadayana dhanka israel in ay halkaasi isticmaalaan waxaana ay sidoo kale maraakiibta ay uga digeen inaysan jiri karin markab dhanka israa'el u socda oo biyahaasi mari kara waxaana arrintaasi ay soo taagnay tan iyo bishii nofembar ee sanadkii tagay laba waxaana taasi ay hakad ay gelisay in maraakiib badan oo isticmaali jiray biyahaasi oo ah marin muhiima ah in ay ka istaagaan mareykanka iyo xulafadiisu waxay dhankooda ballan qaadeen in kooxda xoojiyiinta ay ka hortegi doonaan si maraakiibta caalamiga ah ay halkaas u isticmaalaan waxaana jirta in mareykanka iyo u k usbahaysanaya ay weerar ka geysteen gudaha wadankaasi yemen balse weeraradaasi ma joojinin marka la eego dadaaladii kooxda xootiyiinta ay ka wadeen biyaha badda cas gaar ahaana in ay adeegsad ama ay beegsadaan maraakiibta amarkooda aan dheg jalaq u siinin oo ay sheegeen in wakhti walba ay burburin karaan waxaana ugu dambeeyey markabka markabkan ganacsi oo saacado ka hor weer lagu qaaday lana sheegay inuu halkaasi uu ku gubanayo gaar ahaana biyaha gacanka cadmeed waddanka mareykanka gaar ahaan magaalada minnesota ee gobolka minneabolis waxaa ka dhacay dibadbax xoogan oo ay soo abaabuleen soomaalida halkaasi ku dhaqan dibadbaxaas waxay kaga soo horjeedeen damaca itoobiya ay ku dooneyso in ay ku hesho qayb ka mid ah badda soomaaliya waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo iskugu jira odayaal dhaqameed culamaa uddiin iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona mas-uuliyiinta qaarkoodna ay dhanka iyo qadka eh, ama marka la iraago aalada fogaan aragga ee suunka ay uga qeyb qaadanayeen eh, dibadbaxaasi khudbadana ay ka jeedinayeen waxaa soomaalidii dibadbaxaasi soo qabanqaabisay iyo kuwii kasoo qeybgalaba ay sheegeen in ujeedkooda uu yahay sidii ay u mideen lahaayeen soomaalida ku dhaqan mareykanka gaar ahaana minnesota sidoo kalena ay u taageeri lahaayeen dowladda soomaaliya si looga hortago damaca etoobiya ee ku aadan helidda qayb ka mid ah badda iyo bariga soomaaliya haddaba mas-uuliyiintii halkaasi kasoo qeyb gashay oo iskugu jira odayaasha dhaqanka iyo sidoo kaleba culmaa udiin oo khudbado ka jeediyey waxaa hadaladooda ka mid ahaa waxayna wuu iskabayaa ani waxaan dhahayaa uun kow marka hore ilaahay subxaana wa tacaala kownkan abuuray ayaa geeska africa iyo bariga africa ku abuuray soomaaliya etoobiya inaga dookheenna ma aha taa rumaysan nahay ilaah baa nagu abuuray inaga dookheena ma aha laba maadaama alla inagu abuuray deris baa nahay dariskuna islaamku meel weyn buu geeyey xuquuq bay isku leeyihiin wanaag baa ka dhexeeya ixtiraam baa ka dhexeeya kaana waa qodobka labaad maadaama ilaahayna u abuuray geeska afrika xuquuqdii dariska islaamkana waa in laga soo baxaa oo wanaagana laiscaawiyaa xumaantan in laga fogaado oo laga hortagaan saddex maadaamaanu daris nahay de waxaa weeyaan waxaa la rabaa in dadka dariska tacaawo dhex maro in qolo walaba dhinaca kale waxay u baahan tahay ay isu gudaan si waafaqsan nidaamka islaamka iyo nidaamka adduunka carrigeena maraykanaan joogno oo ka mid mida dowlaha adduunka u tun weyn adduunka maanta suu sheeganayo kama maarma adduunka mexico iyo kanada hareeraha naga iyo adduunka war isu baahan nahay laakiin qaab nidaamku waafaqsan oon xoog hayn ayaa dariska lagu yahay taana waa qodobka saddexaad oo rabay inaan tilmaamo kan afaraad waxaa weeyaan in kasta oo colaad fara badan soo jirtay haddana waxaan islahayn waayihii dambe waddankii wuu isku furmay gaar ahaan intii abiy axmed oo yimid wax fara badan baa geeska afrika soomaaliya etoobiya isku furmay diyaarado xamar iyo muqdishoba kala go-an gobollada kala duwan bulshadii wanaag baa ka dhaxeeya laakiin dad siyaasiyiinaa moodaa dadkii isu dhex furmay oo aan kala qabin xasaasiyad baad moodaa inay abuurayaan gebagabadii iyo gunaanadkii oon ku soo gebagabaynayaa waxaan caddaynhaynaa dalka soomaaliya loo yaqaano ha noqda carada iyo ciiddiisa caalankaa iska leh aad u jeeddaan caalankaa soomaaliyeed ciiddiisa iyo hawadiisa iyo baddiisaba waa dhaxal ka dhexeeya kumanaan kastaloo soo socda ilmaha dhalan doona waa dhaxalkoodii saa daraaddeedba ma ansaxayso mana suurtagala qofku magac kastow sheegan hayo taytal kastow sido inuu dhoo dhulkii dhaxalkaa baan bixinayaa kaa kama yeelayno ma ka yeelaysaan maya soo maaha marka ha islu goynina qofkii dhahaa magac kastoo sheegan hayso siyaasi kastooo tahay dhaxalkii baan bixinayaa lagama yeelayo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi shantaas xidig waxay u taagan tahay ma ma raadinaynaa dagaalka jihaadku kuma ekaanayo dhulkan uu qaadan doono waxaan soo ceshanaynaa soomaali galbeed now what we want maxaan rabnaa maxaan rabnaa midnimo goormaa hadda berito maya wasalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu dadkii dabaqoodhiga ka faani jiray soomaaliya waxaa laga difaaci jiray soomaali galbeed iyo uwaadeeniya ayaa weligeed laga difaaci jiray meeshaas waana taariikh waay dadkii noocaa ahaa luuqadda kuma hadlaan ilaa hadda haddaad tidhaahdid afmaxaari iyo oromo midna ma yaqaanaan maxaa yeelay waa ka faanayaan waa soomaali dabaqoodhi baa u yaqaanaan ka afkooda ku hadlana mustafa wuxuu dabciyey oo jilciyey hankii soomaalinimada dadkii wuxuu ka dhigayaa etoobiyaan iyo amxaarayn iyo oromo deegaankiina waa kusoo durkayaan mustafa waxaan leeyahay mustafa waa la dhintaa laakiin si xun ha u dhimanin ina ilaymeeye xagee ku dambeeye etoobiya layskuma dhadhejiyo mustafa ka noqo ka noqo go'aankaa qaadatay oo ah kursi jacaylka jeclow soomaali jeclow islaamnimo jeclow dalkaaga waxaan leeyahay walaalaha kale oo soomaali galbeed ee deegaankaa dega ee tirada badan leh haddii oromo iyo amxaaro iyo ciddi la socota gaar ahaan oromo haddii halkaa noo soo dhaafto idinkaa ka mas-uula kaca oo diyaar garooba taa waa qodob qodobka xigan waxaan leeyahay walaalaha deegaankaas nooga aadan ee deggan ee aaggaas u badan hadda anugu magace sheegsheegi mayo laakiin ragga dagaalami jira horta yaa degan mataqaana meesha samaroon iyo ciise iyo dad baa degan ambaqindhin baa degan meesha iyadaa saa ma ogteen horta waxaan leeyahay oo fariintaydu ku socotaa baddiinna oromaa ku soo socotaa abi wuxuu dhisayaa oroma republic wax la yidhaahdo you have to understand that diyaargarooba annaguna waa idin la jiraa qalbiga iyo eh, niyadda iyo xoogga iyo xoolaha dalkiinna difaacda annaguna waa idinka horraynaa waa idinka dambaynaa farriintaana waxay ku socotaa dadka deegaanka jooga weeye awowayaashiin baa difaacay awowayaasheen baa difaacay annaguna diyaar baanu nahay farriinta iigu dambaysa cabdirasaaq baa ag taagan eh, farriinta iigu dambaysa waxay ku socotaa madaxweyne xasan sheekh madaxweyne si fiican ii dhegayso madaxweyne hal nin dal ma difaaco hal shakhsi keliga wax ma difaaci karo soomaali baa u baahan tahay wasiiradaa u baahan tahay brime ministerkaa u baahan tahay baarlamaankaa u baahan tahay aqoon-yahankaiyo u baahan tahay dumarka u baahan tahay dhallinyaradaa u baahan tahay madaxweyne ummadaada hoggaanso waxaa lagaa rabaa nation building baa lagaaga baahanyaa ma loo baahna state building ma taqaanaa differencega in dawlad la dhiso oo dastuur iyo madax iyo kuraas iyo wasiire iyo low enforcement iyo system la dhiso wax saalan weeye nation building waxa weeye in aan ku heshiinno inaan nahay soomaali hal dal ah hal afa ah, hal dhaqanah hal juqraafiya ah, isku mid ah oo geeska haddii la taabto kulliga inaan dhaqaaqayno madaxweyne nation building baan u baahannahay waxaan u baahannahay wiilka jooga raskamboni marka lughayo iyo sayrca la soo qaado inuu halkaa ka soo kaco soo lugeeyo wiilka caluulo iyo bayle iyo bandarbeyle jooga halkaa inuu ka soo kaco wiilka jooga qarri joqood iyo jigjiga iyo ka iyo maxaanku rahdaa tiyaglow halkaa inuu ka soo lugeeyaa loo baahan yahay fariintaydu waxaa weeye walaal madaxweyne iyo dowladda soomaaliya nation building baan u baahannahay soomaaliya idinkana waxaa idinkaga tegayaa rahbaa waxaa la yidhi biyo ka warran biyo wuxuu yidhi biyo hadday waxtar leeyihiin bowdadeeda ka fiiriya wax baruura maygu aragtaan war qabyaalad hadday waxtar leedahay wakaa dhulkeenni maalinba qayb la qaadanaayo qabyaalad hadday waxtar leedahay saan u gogo'nay ka fiiriya midnima xuma hadday waxtar leedahay saan u ognahay ka fiiriya ma isku ognahay soomaalinimo waddaniyad islaannimo dalkeenna inaan difaacanna diyaar ma u nahay ma wada soconnaa qabyaaladda maxaad tidhaahdeen tafaraaruqa maxaad tidhaahdeen kaalatagga maxaad tiraahdeen aad iyo aad baa umahadsan tihiin oromana farriinteeda ugu dambaysa waxa weeye miyarku ha idiin soo noqdo soomaali dhulkuma qaadaysan ogaada midnimadu waa cibaado weeyaan midnimadu waa awood weeye midnimadu waa cizo iyo sharaf iyo karaamo weeye maanta ummadda soomaaliyeed haddii ay midnima ka muuqnaan lahayd abiye axmed iyo itoobiya iyo soo haweysteen waxaan idiin dardaarmayaa inaad ogaataan marka aynu midowno waa marka aynu wax qabsan karno maanta khudbaddii jimcada waxaan ka akhrinayay masaajidka kaarno waxaan yidhi dad yahun afka lagama dhowro haddii maanta gobollada soomaaliya mid ka mid ah puntland jubbaland hirshabeelle banaadir shaydaanland haddii wax yaruu ka dhici lahaa manasoto way gariiri lahayd waa la wada istaagi lahaa tollo ayaybaa ka dhici lahayd maxaa dantii guud maxaa dalkeennii maxaa dadkeennii maxaa diinteenni dayacay ma waxa aynu ku kaaftoonnay ma waxa aynu ku filaaday qabiil walaalayaalow ma ogtihiin inta luqadooda etoobiya laga hadlo inta diin ee wax weyn meeshaa taalla diin ma wadaagaan oo qabiil ma wadaagaan oo dhaqan ma wadaagaan indhahayga waxaan ku soo arkay nntnntga etoobiyada kormaran tegey kuwo qaaqaawan oo siduu ilaahay u abuuray ah oo gabdhahooda halkaa googaradda ilaa inta madaxu ay wada qaawan yihiin oo nooc ay u ogyihiin aad la yaabayso kuwo qaaqaawan oo saan xidhan haddana waxay aaminsan yihiin midnimo waxay aaminsan yihiin itoobiyaannimo innagana waxaan aaminsannahay reer beni fulaan iska ilaali hebel iska ilaali hebel baa kuwa ah ma waxa macquul ah gaalkacayo in boodhar loo sameeyo in la yidhahda halkan wax weyn ma taqaanaa dowlad ba ka dhisan waddada dhankeeda kalena dowlad baa ka dhisan ma waxa macquul ah in la yidhaahdo khaatumo iyo iyo puntland baa kala qaybisan oo hwan family ay degaan ma waxaa macquul ah wajaalo halkaa markaad istaagtan in loo dhawaa dowlad baad gashay halkanna dowlad waxa halkaa ina geeyey waa tafaraaruq waa khilaaf waa isnacayb ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahy wactasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu waاdkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum khwaani ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto ka kenya jooga ka etoobiya maanta soomaali galbeed jooga ka waqooyi jooga ka bari jooga ka koonfur jooga maanta dalkeenna baddeenna iyo dhulkeenna waa waajib sharci ah in la difaaco wajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu kuwaasi wuxuu ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada minnesota gobolka minneabolis ee cariga dalka maraykanka oo soo qaban qabanqaabiyey dhigayna dibadbax xoogan oo ay kaga soo horjeedaan damaca etoobiya ee ku aadan helidda qayb ka mid ah badda iyo beriga ee eh, soomaaliya waxaa sidoo kale kulankaas kaga kala qayb galay eh, wasiirka warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya daawud aweys kaas oo qadka si toosa ah loo soo geliyey waxaana uu sheegay in uga mahad celinayo banaanbaxaas ay dhigeen soomaalida mareykanka waxaana uu sidoo kale uu sheegay in dowladda soomaaliya ay wado dadaalo xoogan oo laga hortegayo damaca etoobiya waxaana uu sidoo kale uu sheegay in soomaaliya aysan marna aqbali doonin damac kasta oo lagu doonayo in qayb ka mid ah ee eh, baddeeda ama berigeeda lagu iibsado ama lagula wareego watalaamatiin dhammaantiin si weyn ayaan kaga mahadcelinaynaa e soobaxan weyn aad e maanta ku dhigaysaan minnesota idinkoo kasoo horjeeda dardarada qaawan ee dowladda etoobiya ay u bareertay waxaan markale idin caddaynaynaa in dowladda soomaaliyeed ay ka go-an tahay diidmadeeda qayxan ee damaca ethoobiya isla markaana amarraba la aqbali doonin in la hawaysto taako ka mid ah dhulkeena soomaaliya horumarba e u taagan tahay derisnimo wanaagsan iyo iskaashi laakiin markay dhacdo xadgudub noocan oo kale ah. marnaba ma yeelayno waxaan ilaalinaynaa isla markaan difaacaynaa qaranimada wadajirka iyo madaxbaaxnida dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaan u sheegaynaa dowladda etoobiya ugana digaynaa inay ka wantoodo falalka ay wado oo wax u dhimaya nabadda gobolka iyo caalamka intiisa kalaba mar kale waa inkee sida wadannimada leh ay u muujiseen dareenkiina ku aadan ilaalinta qarannimada soomaaliyeed waxaan idin rajeynayaa guul soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha guulaysato mar kale mahadsanidin wasiirka warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya daawud daawes ayuu ahaa kaas oo khadka si toosa ah ugala qeybgalayay soomaalida ku dhaqan minnesota oo dhigayay dibadbaxay kaga soo horjeedaan damaca etoobiya weli ogaal ay dhegeysanaysaan markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalleeda afar labaatan ka sac warmooyinkii sheekooyinka ee ku dhegeysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba farxaan maxamed xuseen farxaan waxaynu ku bilaabeynaa hadalleenta afar labaatan ka saac gaar ahaan kulankii weynaa ee finaalka maanta lagu waday ee tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir baacday cabdirashiidow sidaad sheegtayba kulankii e, weynaa ee fiinaalka ahaa ee markaasi u dhexeeyey xulalka e, galmudug iyo sidoo kale hirshabeelle ayaa dib loo dhigay oo maanta lagu ballansanaa in la ciyaaro hase yeeshee guddiga ee xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda ciyaaraha ayaa muddo laba ah dib u dhigay iyadoona lagu ballansan yahay in la ciyaaro maalinta isniinta ah sida ay markaasi ay sheegeen guddiga iyo wasaaradda ciyaaraha warqad ka soo baxday cabdirashiidow ciyaartan aad ayaa loo sugayay in maanta la ciyaaro si yeeshee cudurdaar markaasi kasoo baxay wasaaradda iyo gudiga xiriirka kubadda cagta ayaa lagu joojiyey in muddo laba maalin dib loo dhigo oo maalinta isniinta lagu balansan yahay taageerayaasha labada kooxood ee markaasi maamuladaasi kasoo jeeda ayaa magaalada muqdisho waxay ka sameynayeen bandhigyo xajiib ah oo ay markaasi ku muujinayaan sida ay markaasi ugu faraxsiin inay fiinaalka labadan kooxood isku arkaan sidoo kale waxaa jira siyaasiyiin ee markaasi u tegaya xululka labadaasi maamul ee ballanqaad cajiiba ah u sameynaya iyadoo aan arkayay mid ka mid a ah kooxaha loo ballanqaaday haddii ay guuleystaan in markaasi la siin doono waxyaaba ay ku farxaan oo markaasi ay ka mid yihiin lacag aad u tiro badan marka cabdirashiidow kulankan si weyn ayaa loo sugayaa iyadoo weli la gaarin ciyaarta ayaa waxaa laga dareemayaa xamaasadiisa baraha bulshada iyo sidoo kale aaladaha internetka ee markaasi sida weyn loogu isticmaalo sida tiktok iyo sidoo kale facebooka marka haddana sidoo kale waxaa jirta xamaasad kale ee xambaarsan in dadkii eh, markaasi goboladaasi kasoo jeeday ay ay isku wacayaan life oo markaasi cidda badanaysa cidda kaleba ay markaasi si weyn uga hadalhayaan kooxaha waxaa loo sameynayaa martiqaadyo aad u tiro badan oo markaasi ay u martiqaadayaan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo sidoo kale dadka kasoo jeeda gobolada ay matalaan waayahay farxan waa mahadsan tahay hadaleynta kale jirta haddaynu eegnana waxaa eh, dabcan aad iyaad loo hadlahayaa tababaraha kooxda kubadda cagta liverpool yordan colob oo shaaca ka qaaday in xil ciyaareedka markiiba dhamaado uu ka tegi doono kooxda kubadda cagta liverpool hadaba arintan ayaa yaab iyo ama kaag la noqotay taageerayaasha kooxda kubadda cagta liverpool sababtay tahay yordan eh, colob waa mid ka mid ah tababarayaasha ugu wanaagsan taariikhda soo martay kooxda kubadda cagta liverpool marka xataa premier league wuxuu ka mid yahay tababarayaasha aadka u khatarta badan sidaas ay tahayna liverpool ee eh, dabcan xil ciyaareedkan markii uu dhammaado waxay weyn doontaa tababara yordan colob oo dabcan ku guuleystay horyaalka premier leaga champions leaga koobka f a kaabka marka liikaabkan ku guuleystay horyaalka premier leagana ku guuleystay marka dhammaan koobka waa ku guuleystay markii laga reebo yurub leaga iyo weliba conference leaga yordi kolob wuxuu shaaca ka qaaday inuu dabcan markaan enerjigiisii u dhammaaday uusan doonayn in markaa tababaro u noqdo inkastoo ay macquul tahay in meelaha sida horyaalada kaleeto sida real madrid oo kaleeto macquul tahay inuu ku biiro ama kooxda talyaaniga oo kale ama kooxaha talyaaniga ama dhanka jarmalka laakiin wuxuu shaaca ka qaaday in uusan mar dambe uusan leelin doonin koox markaas ingiriiska ka dhisan maadaama liverpool uu haleegi ku yahay marka arrintan ayaa baraha bulshada qabsatay maadaama yordan colob gebi ahaanba uu shaaca ka qaaday xil ciyaareedka markii uu dhammaado inuu ka tegi doono kooxda kubadda cagta liverpool hadaleynta ayaan intaan kusoo googbeynana dhegeystayaal markaa ninkii qormoyn cabdirashiidow haddii aan eegno dhanka qormooyinka qormada ugu horeysa waxa ay leedahay haddii aadan soonka ku fiicneen waxaad ku fiicnaan kartaa sadaqa bixinta haddii aadan awoodin inaad habeenkii salaatuleyl usoo kacdo waxaad awooddaa in aad in badan maalintii wardiso haddii aadan awoodin in aad xajka aado waxaad awooddaa inaad qaraabada soo booqato sidoo kale qormadan waxaa lagu sheegay haddii aadan masjid dhisi karin mid dhisan hagaaji haddii aadan waddo cusub dhisi karinna mid dhisan ka qaad waxyaabaha dadka dhibaya qasab ma ahan inaad cibaadada dhan walba ugu fiicnaato balse waxaa ceeb ah in aysan jirin meel aad ugu fiican tahay qormadan ayaa sidaani lagu soo gebagabeeyey ugu dambeyntiina qormada ugu dambeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay sitan waxaa jira suurado oo markaa dabcan haddaad aqrisato waxyaaba badan ee kaa reebaya waxaa ka mid ah eh, suuradda faatixada mar walba haddaad aqrisato waxay ka reebeysaa carada alleh markaa mar walba faatixada in la aqristo aad yad ee wanaagsantaa sidoo kale suuraddu yaasiin in la aqriyo waa way wanaagsan tahay boqolkii boqol waxayna kaa reebi doontaa oonka ama haraadka maalinta qiyaamaha sidoo kaleetana soorta duqaan waxay kaa reebaysaa dhibaatada maalinta qiyaamaha haddaad aqriso mar walba aad ku celceliso sidoo kaleeto suuradda ee lagu magacaabo idaa waqaca mar walba aad aqrisato waxay kaa reebi doontaa saboolnimada mar walba markaa suurta idaa in la aqriyo aad aday wanaagsan tahay suurta tabaarak ama mulki waxay kaa reebi doontaa cadaabul qabriga ama cadaabka qabrigayga ay kaa reebi doontaa mar walba marka suuradaas in la aqriyo iyadana aad iyo aad ay u wanaagsan tahay guud ahaan dhegeystayaal xubintii bandhiga warbaahinta bulshada ood idaacadda kulmiya ka dhegeysanaysa waa naga intaas waxaa xubinta bandhigga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye dowladda mareykanka ayaa waxaay joojisay dhaqaalihii ay siin jirtay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan falastiiniyiinta ee u n r w l loosoo gaabiyo waxaana ay ku eedeeyeen in qaar ka mida ah shaqaalaheeda ay ku lug lahaayeen weerarkii ay kooxda xamaas ee toddobadii oktoobar ee sanadkii hore ay ku qaaday gudaha israael waxaana hay-addan eh, la sheegay in shaqada ay ka ceerisay dhowr qof ayna amartay in baaritaan lagu sameeyo kadib xoog ay baahisay israel xoogyaha guud ee qaramada midoobey antoni guteres ayaa sheegay inuu aada uga naxay warkan wuxuuna ku baaqay in baaritaan deg deg ah lagu sameeyo arrintani xamaas ayaa waxa ay weerar ay ku qaaday gudaha israel toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay ee laba kun saddex labaatan waxaana weerarkaasi ay ku dishay in ka badan kun saddex boqol oo ruux oo askar iyo shacabba iskugu jira waxaana sidoo kale ay soo qafaasheen ilaa iyo laba boqol iyo konton eh, ku sugnaa gudaha israel oo u badan israa'iiliyiin waxaana dhacdooyinkan isxiixigay ay sidoo kale ay sababeen weerar dad badan ay ku dhinteen oo khazo ka dhacay kaas oo ay israa'iil ay kaga argoosanaysay xamaas waxaana weerarkaas ilaa haatan ay ku dishay in ka badan lix iyo labaatan kun oo ruux oo falastiiniyiin ah halka eh, in ka badan toddobaatan kun oo ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi waxaana jirta in go-aankan ama warkan kasoo baxay mareykanka ah in uu joojiyey dhammaan badeeqihii uu sii jiray hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan dhanka falastiin ay tahay war kale oo saameyn ku yeelan kara dadka falastiiniyiinta ay ku dhaqan gudaha ee eh, falastiin gaar ahaan khaza kuwaas oo caawinaad ka helayay hay-adda qaramada midoobe ee u qaabilsan falastiin taas oo haatan lagu eedeynayaba in qaar ka mida ah shaqaalaheeda ay ku lug lahaayeen weerarkii ay xamaas ay ku qaaday gudaha israa inkastoo baaritaankaasi ama warbixintu ay tahay mid israa-el ay soo bandhigtay taas oo iyada naftirkeeda noqon karto mid aanan si boqolkiiba boqol ah lagu kalsoonaan karin markan saacaddu waa kow iyo tobankii baraqnimo aan dib u eegna bal qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira

ee ku sugan degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan ayaa dhowaan waxa ay al-shabaab ay kala wareegeen degmadaasi waxaana ku-xigeenka xeeraalyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida dame maxamed xuseen cumar sanay oo halkaasi foqday uu sheegay in ciidamada looga baahan yahay in anshaxa ay dhooraan sidoo kale waxa uu sheegay in qofkii ama askarigii dadka rayidka ah xabad ku rida arrintaasi loo maxkamadeyn doono isla galguduudle deegaana hoostaga waxaa mar kale ka dhacay duqeymona la beegsanayo dagaalamayaasha al-shabaab ee halkaasi ku sugan waxaana duqeymihii ugu dambeeyey la sheegay in markii labaad saacado gudahood ay ka dhaceen degmada galhareeri ee gobolkaasi galguduud waxaana la sheegay in duqeymahaasi lala beegsaday dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo halkaasi ku sugan al-shabaab ayaa qaybo badan oo gobolka galgaduud ah waxa ay ku leeyihiin fariisimo inkastoo meelo badanna ay ciidamada dawladdu ay ka saareen balse weli fariisimaha qaar ayay ku harsan yihiin waxaana jira duqaymo dhanka cerka ah oo inta badan lala beegsado deegaanada ee al-shabaab ay ka maamulaan gobolka soomaalidu ku dhaqan maraykanka gaar ahaan magaalada minnesota ee gobolka minneabolisna waxaa la sheegay in ay dhigeen dibadba xoogan kaasu ay kaga soo horjeedaan damaca dawladda etoobiya ay ku doonayso inay ku hesho qayb ka mid ah badda iyo bariga soomaaliya soomaalidu halkaasi ku dhaqan oo iskugu jira bulshada noocyadooda kala duwan ayaa sheegay in si adag ay kaga soo horjeedaan damacaasi sidoo kalena ay taageersan yihiin dowladda federaalka waxa ay ku baaqeen in haddii etoobiya ay ku sii dhaqaaqdo ama ay ku adkaysato in ay la wareegto qaybtaasi badda ah ee heshiiska saafgarad wararka ee somalilan la gaartay ay ku andacoonayso in soomaaliya ay warar ay ku qaado waxaana ay sheegeen in dhankooda mar kasta ay garab taagan yihiin dadka soomaaliyeed si loo difaaco madax bannaanida dalka kooxda xuutiyiintana waxa ay weerar ay ku qaadeen mid ka mida maraakiibta adeegsanaysay biyaha gacanka cadmeed iyadoona la sheegay in markab xamuul ah oo ganacsi oo halkaasi marayay ay la heleen mid ka mida gantaaladooda markabkaasi ayaa gubtay waxaana gurmad uu ka helay ciidamada badda maraykanka ee jooga biyaha badda cas waxaana tan iyo bishii nofembar ay kooxda xuutiyiinta weerar ay ku qaadayeen maraakiibta caalamiga ee adeegsada biyahaasi gaar ahaan kuwa u socda dhanka israa'iil waxaana jirta in mareykanka uu sheegay in e, marka la eego duqeyntii e, ugu dambeysay ee kooxda xuutiyiintu ay halkaas iga geysteen in uu ku gubtay mid ka mida ah maraakiibta ganacsi walow aan la soo warinin khasaare nafeed turkigana waxa ugu dambeyn uu ku guulaystay in uu helo qaar ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dawladda maraykanka ee farsamayso ee f loo yaqaano dowladda maraykanka ayaa turkiga u ansixisay in afartan diyaaradood oo cusub oo ah nuuca f ama f lagu wareejiyo waxaana qiimahooda uu ku fadhiyaa midiiba saddex iyo labaatan bilyan oo doolarka maraykanka ah waxaana la sheegay in eh, diyaaradahaasi ay ankara ee eh, in muddaaba ay raadinaysay heshiiskan waxa uu horay dib ugu dhacay kadib markii ay turkigu ay heshiis ay la galeen ay ku soo iibsanayaan gantaalaha casriga ah ee s afar boqol dowladda ruushka waxaana jirta in arrintaasi maraykanku uu ka carooday sannado ka hor balse mar kale ayuu haddana maraykanku waxa uu ku xujeeyey in ankara ay u ogolaato sweden inay ku biirto ururka gaashambuurta nato dhowaan baarlamaanka mare ee turkiga ayaa arrintaasi ansixiyey waxaana dowladda maraykanka dhankeeda ay sheegtay inay u ogolaatay in laga iibiyo diyaaradaha dagaal ee f sixteen dowladda turkiga waxaana haatan maraykanku uu sheegay inuu ansixiyey ilaa afartan ka mid a ah diyaaradahaasi in lagu wareejiyo turkiga kuwaasoo qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira barqanimadan yabilanay baaqa soo bixiyo bayaanka laysku raaciyo farxaddii baryahan weli idaacadda kulmiye magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegaysanaysaan markan waxaad ku soo dhawataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adiganaqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa lay leedahay war kalemaanay war ma haysaanniine garow way ka shidan tahay caleemasaarkii adduunka cid ka maqlina ma jidho war bashiiro taas allah kaa cafiye madaxweyne axmed madoobe madaxweyne cagjar iyo ra'yisul wasaare xamse intuba xag ma dhigin garowe waar muuse biximiye macsuunteen war madaxweyne ismaaciil umargeele ma yimid warbow dal iyo dabadba waa laga yimiye kudayow buntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashiiro war mahay sida ciyaartii gobolka banaadir iyo galmudug dhex martay garoonka tii ka dhacday waa la yaabay ilaa iyo haddana reer galmudug dabaaldegay ku jiraan dal iyo dibadna waa la yskaga yimid hadda marka reer galmudug waxay ka maraysaa maanto kalena madaxaana furan warbo marka geel loo hesa goraya waa waysi jidheene maxaad cali masaarka ciyaarta nooga dulsaadhay war bashiirow lixlow iyo labaalow nimankiisu waa u lacage tacsida jenaraal caydiid maxaad ugu soo beegtaan sanad guurada buntland aryaadhaha war hee ma haysina xalo muqdisho seexan haye ay fadhiilankati aryaadhiidhi maaqaana warkan higa dhex gelina xalay galmudug meel kasta bannaanbax iyo walisaqay ka dhigeen tanya waagadaanna waa wadaan minayhee koobka qaadaanna looba noolaa maayo muga cayaartaba hadda mahay maraysa minii lagu ekeeya ka warrama nimiyoan hali kuundur waaye nimantama koobka qaadan aislahaye haddii koobka qaadan todobaad magaa roogiroogiddadkadhielewroa waa ka dadanka barye labahniyad <laughs> weeye madiyoisaraayengu war anugu waxaa maqli jira mudug ciidankaa laga qoraahe maxaa cayaar u geeye ubow haddii laga badiyo amay qoryahoodii soo kudhaan war ciyaal weerar reer galmudug kuma jiraan la weynay ciyaaraya caleemasaar bayn idinka maraysaae qarankii somalilan qas baa lagu hayaa maantana ra'iisul wasaare ku-xigeenka saalax wuxuu caleemasaarkii dani ka sheegay in calanka buluuggaa ah hargeyse la geeyo dee laasacanoodna weydinkii hore u geeyey miyaa waalantihiin war markiisi horeba calanka hargeysa laga keenay oba haddii loo celiya maxay ku diidahayaan warka iyaga tawxiidka ku qorana miyaa waalantihiin waaqlow gashgashaad adii bilowtay gorigaad kuroogsata gajawdisankunatoy aryaadhaha kalemaanay war ma haysiina madaxweyne xasan shiiqoo khudbad ka jee jeediyey caleemasaarka madaxweyne deni wuxuu yidhi arintu somalilan ma joogto ee waxaa ishayo isku dheggan waa itoobiya iyo soomaaliya shacabka gobollada waqooyinahee bareerahooda waa caddaysteen siyaasiyiin badanna waa caddaysteen hadda dhulka loo socdaana waa dhul soomaaliyeed itoobiyana inaan la macaamilno oy dekedaha soomaaliya wax kala soo degto ma diidanin laakiin meeshaan rabno waa inaan ununku dhahno maaha wax kala dege inay iyadu meelnya calaamadaysato iska soo aroorto maaha hadda dhul haddii laysku qabsahaana ununkaa naga maqan yahay now hadda muuse muxuu seexayey maqabyo qoraal holusiilaysan lahayna deka ku dhiibay warwaaqlow dastuurku weli qabyo qoraalkii kama bixin madaxweynaha caleemasaarkii dani ka hadlayana wuxuu yidhi dastuurka wakhti dambe oo la sugaahim ma jirto miro bislaaday oo geed ka soo dhacay waayuu yidhi waana hallaabayaan haddii aan horay laga cunin arya madaxweynuhu wuxuu yidhi waxaa baarlamaanku ansixiya dastuurkoo la dhammaystira ma ahayn ee habkii loo loo raaci lahay waayo dhammaystirkiisa dadka dastuurka xasanaha ku danaysaha iyo aaminsanna wixii hadda la sameeyo teeramka dambey anfacayaane afartan sanoo anigu aan joogo maaha aha siyaasiyiinta dooda ka qabtana waxaa laga rabaa how yidhi waxba soco maayaan iyo looma dhamma meeltegi maysee ra'yi haddii la keeno inay amba aqbalaan amba wax ka duwan keenaan aniga naftirkayguna waxaan maqli jira amba tala raac ahaaw amba tala keen ahaaw yidhi soomaaliya gogol baan u dhigahayaa shir dib u heshiisineedna waa u qabanahayaa weliba gogoshu haddadaasay furanto barriba waa la soo geli karaa war gogoshu anoo dambayse arrintaa itoobiya baddan ugu haysata makaadali warbow madaxweyne deri wuxuu yidhi maanta hadda hadal badan iima furra marka dib u ka hadli doonaa war madaxweyne qoorqoora aad ugu faraxsanaa in dani mar soo laabta wuxuu yidhi madaxweyne jid baad noo furtay sababtoo ah laba mar qof lama dooran jirin marka arrin fiican baad samaysuu yidhi ubbow ma ku dayanahayaa warbashiiro maxaad ula yaabaysow taad dhihi adigu suba eh. kudayo buntland dayo eh. siday dowladeedu tahay allaahu akbar oo taas qorqor mahadma ka yeelaya oo mahadnahal suuga galmuduga haryadhaha horta madaxweyne cali guudlaawe eh. too naqashada deni inuu ku farxay in kale kala maaqaan sababtoo ah inuu sidiisoo kale soo naqahaayo uma badna ka sugaayana waa diyaaraa la yidhi war horta kalamaanay beryaaw isngiyoonay dadkaleeb oli wadwadeena war olleeye lafta gareenyoonay laftanaga meeloo isli roogan laakiin madawiine lafta gareen wali baaray beentas ma dilli ii sheegay musawiradu beentay ani lisku korsaari ana haramka baytullaahil haraamaba ah ku sugunaay sirdoonka itoobiya oo sawirjayliilajiini wiligay makadaawuna filin laakiin itoobiyahan warkalama ku sheegaa ino inti ifa fidhiyaha hagiiga eh nimaan cabsan waa loo cabsadaa miyuu yidhi war obsobsadaana magorada madawiine lafta garan wali baare dhultaaka deeraw soomaaliyan wada dhiibna an itoobiyaan shaladay ma sii war madaxweyne muuse bixi muxuu ugu dayan waay aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi howgeed Eh. midba maaraadku heergaashamid hoosleelamadishaarfood eh. eh. midba maaraadku heergaasha warbow cabdilow danigeed baan hoos dhigayaa gogasha ma uusan odhanin war bashiiruu garowa maantadaanaaba nin dibira layidhaa ciidan uu hogaamiyo oole dani maba aqoonsanin inuu madaxweyne yahay ayayba ka boola xuuftaynayeen marka hore maa gogasha buntland u dhigo warna miyaw masaarmadii mooradiyo likooda mooru waaad likooday dani soomaali wiimaad gogolanfidiya maduusileeye waxaan la saari mahayo la saari mahayo leegmaskalo hadalo warbowa qaraxyada boosaaso ka dhacahaya eh. khawaariij baa ka dambaysa hadda iyagana waa lasoo qaqabanahaya war kamida madaxda amniga ee puntland eh. ganacsatada boosaaso waxay ku aadeeyeen eh. amni darada inay ayagu qayb ka yihiin madaxda qaarna waxay ku aadeeyeen ganacsatada shabaab iyo daacish inay ka baqaano waxay rabaan siiyaan ruuxan waxaan amniga boosaaso in lagu sugi karo meel kasta in kaamira lagu horxiro sababtoo ah suuqii bakaaraho bahlagaleenka ahaa jiray xal reer galmudug saqdii dheay weli saqo ku tumanayeen irid kastana kamera lagu xihay waar wallaweyne idinkaaba isku mashquulsane maa tiina xalisaano annaga taayada iska dhaaftaan warbow raiisul wasaare hore maxamed xuseen rooble oo ka hadlay calimasaarka deni wuxuu yidhi now waar ma qadaynayo miyuu yidhi daniyow annagaa kuu joognayo erey doorashahaa afgembi noo miyuu yidhi warbow waa falintii warkaa iga dhexgelinaya wuxuu yidhi madaxda markaad talinaysa wakhtigooda lagu simo ka horna doodaha kale ha layska daayo haddee lagu hanayaan lagu dhegin dadka ha u shaqeeyeen aryaadaha raiisul wasaarihii hore xasan cali khayre wuxuu yidhi baarlamaanka wixii ka dhacay lama aqbali karo daqiiquu soo xasuustay warsanbalolsha hadda kahor wuxuu yidhi qayrna waa saqiir siyaasadeed war ra'iisul wasaarigii hore cali maxamed geedwaayi baa eray ra'iisul wasaariyaalka litiri mal iyo darneseekdhiidi war ra'iisul wasaarihii hore cabdiweli gaas xafladda ma joogi maxuuse ka yidhi warbowa khudbooyinka madaxweynihii hore cabdiraxmaan faroolaa bilaabay wiilkiisa maxamed cabdiraxmaan oo telefoon dhegtu hayaana meesha waa fadhiyey haddii wasiirka gabanka lagu xabanayay inuu yahayna waa caddaatay hadda aabbow geetimirka nooceli dhihi maaya miya muraad yahooba deeri geetimir may ku weydiiye haryadhaha madaxweynaha s c firdhihi xafladda waa jooga islaamnimadu miya ixtiraafaysaan tubtibbahay afkii yidhi waqlow toobada u furane eh. ha ka dhicin tareenkan socdoo taa garan waayin arbow bislow anigu waxaan kugula talinahayaa eh. galmudug oo koob qaada looma adkaysan kara hadda iska dhaaftiin aryaa hirshabeellaha la ciyaaraysa ma bambaantaasa wax looga qaadaya warsheekayo hirshabeelle macaawino iyo dhibco firi ay faynalka ku timide eh. koobku macaawino maahan ogow hadde war xulka jubbaland oo loo yaqiin ayay hirshabeelle ka soo badisay gobolka banaadirna waa uu kuu turay markuu buuqaaga iyo sawaxankaaga inaad guulaysato inaad jecshaa uu arkay war calaa kulli xaal sheekeeyo farda laysku haya layskuma faanshee laakiin waxaan dhihi lahaa taageerayaasha tegi doona iyo kuwii ka qayb galay ciyaartii samafiinalka galmudug iyo banaadir banooni baa la ciyaarayaahe qabyaalad layskuma hayo gobollaa la taageerayaa dadku wa isku wada degaan caasimada muqdishona waa la wada leeyahe lama kala lahaa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab oo maalin hadal ka fakaday dad badan ku cambaareeyeen ha layska cafiya maamadu waa hooye galmudugna waa ka soo jeedaa banaadirna waa ka soo jeedaa mas-uul gobolka ka tirsanna waa tahay isboortiguna waa isdhexgal iyo isku soo dhowaanshaha laga daayo xinantanka iyo qabyaaladda aryabisla waa kugu raacay jawaahir baarqabwaa hooye ah, ha laga fuqo warbow banoonigu waa nabadgelya isku soo duba waxaan idin dhihi lahaa barta barta barta barta cayaaraha barta waryamaada ciyaaraha nambaraayo maba aadan ka qaybgelin waar shanaad baratay waa la shubi jiray ciyaarihii gobolladana hergeysaa koob ka qaadi jirtay war anugu waxaan soo joogay sabaax la saari maayo iyo sitoy la saari maayo barta barta barta barta ciyaaraha barta waxaa dhegaysteen xubinta kalamaan oo ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo barnaamij midkan lamid ah intaan ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo daaye diidan ama diidan ama dunida ama diidan ama dunida damaxaygi qaadee diidan naftamaadawaysidamaxaygi qaadee diidan naftamaadawaysid ahlan wasahlan daahir aniga diyaare daahire aan istaadahayne daahire ahlan wasahlan daahire aniga diyaare daahire aan istaadahayne daahire ama daahir ama dunida ama daahir ama dunida ruuxii waxsudisiya daahir nafsi baa dushooge daahire ruuxii waxsudisiya daahiri nabsibaa dul joogeedaah lawasahalan deeqa hadal aanan doonayn deeqa aniga iska diidee deeqa ahlan wasahlan deeqa hadal aanan doonayn deeqa aniga iska diidee deeqa ama deeqa amma dunida ama deeqa amma dunida waxa laygu dayayaa deeqa ana dubuga maage deeqa waxa laygu dayayaa deeqa ana dubuga maage deeqa Thank you. halan diidan dayax baan ku moodee diidan waa isawanaynaa diidan ahlan wasahlan diidan dayax baan ku moodee diidan waa isawanaynaa diidan ama diidan amaa dunida ama diidan amaa dunida wadnahay danoole diidan naftamaadoweyd waad nahaytanoole diidan naftamatawaydidahlan wasahlan daahir aniga ku dorte daahir iga ku dorte daahir ahlan wasahlan daahir aniga ku dorte daahir wan ku daba socdaa ee daahir ama daahir ama dunida ama daahir ama dunida dawamale warkaaguya daahir lagu daahir dawamale warkaaguya maaye daahir aha lawasahalan deeqa ninku daacad maahee deeqa waan kaaga digayaa deeqa ah lan wasahlan deeqa waan kaaga digayaa deeqa ninku daacad maahee deeqa ama deeqa amaa dunida ama deeqa amaa dunida iga daa wararko deeqa tani igama hayse deeqa iga daa warar deeqa tanigama istedeeqa

dumar waa caruuree diidan hayraac intaad keesiidan ahlan wasahlan daahir waan kuu duloobee daahir darxumay dhammaatee daahir ahlan wasahlan daahir waan kuu duloobee daahir darxumay dhammaatee daahir ama daahir ama dunida ama daahir ama dunida rabbi waxaan duraansaday daahir xaqu inuu dilaaca daahire rabbi waxaan duraansaday daahir xaqu inuu dilaaca daahir aha lawasahalan deeqa samax waa lugooye deeqa saacar buu ka leebiya deeqa ah لو وسهلا ديقة دمع والدقو يا ديقة دا عربوك الليف يا ديقة أما ديقة أما دوني ذا أما ديقة أما دوني ذا waxa lagu dambeeyiyo deeqaad duugaynu eegiyo deeqaad waxa lagu dambeeyiyo deeqaad duugaynu eegiyo deeqaad habeediidan allahayna daayee diidan ahlan wasahlan diidan waa kulankida habeediidan allahayna daayee diidan ama diidan amaa dunida ama diidan amaa dunida damaxaygi qaadee diidan naftamacdawaysi samma haygi qaadee diidan haku tamaada waysiddiidan ahlan wasahlan daahire wankuu duloobee daahire darxumay dhammaatee daahire ahlan wasahlan daahire wankuu duloobee daahire darxumay dhammaatee daahire ama daahir ama dunida rabbi waxaan duraansaday daahir xaqu inuu dilaaca daahir rabbi waxaan duraansaday daahir xaqu inuu dilaaca daahir ah law wadahalan deeqa hadal aanan doonayn deeqa aniga iska diidee deeqa ah lawase halan deeqa haasal aanan doonayn deeqa aniga iska diidee deeqa ama deeqa amma dunida ama deeqa amma dunida waxa laygu dayayaa deeqa anna dubuuga maage deeqa waxa laygu dayayaa deeqa ana dubuga maagideeqa